بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله كتاب الحج xajkii buu ku saabsan yahay xajku waa rukni min arkaan alislaam wa huwa aakhiru arkaan arkaantii islaamka ee shanta ahayd ee nabiga calayhi isalaatu wasalaam uu yihi bunya alislaamu calaa khamsin waa rukniga ugu dambeeya xagga wujuubka oo waajibnimada xajka wuxuu ka dambeeyey wujuubkaasi arkaanta inteeda ka hal fardiga qowl kalaa jiro oo leh sanadka lixaad way soo degtay qowluhu tacaala wa atimu alxaja waalcumrata lilah laakiin culammada ka hadlaysa waxay leeyihiin alamru bialitmaam markii la guda galo xajka iyo cumrada oo la taam yeelo dee ayaddu ka hadlaysaa waxayna tusaysaa shay aan waajib ahayn oo marka la guda galo in la dhammaystiro ay waajib noqonayso laakiin ibtidaaha iyo bilowga aayaddu ma tusin wujuubka xajka aayadda xajka lagu waajibiyey waa qowluhu tacaalaa walilaahi cala annaasi xifdu lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila aayaddaasoo sanadkii sagaalaad soo degtay caamul wufuud meeshaas waxaa ka baxaa culammada hadalkooda ah wujuubka xajka ama cala alfowba amase waa qaraafi oo qofka haddii shuruudii xajka laga helo uu ku waajibaayay qofka haddii shuruudii la helo markaa laygu xajiyo waajib mise ma ahee waa wujuub talaaxi ahoo inuu markaaba xajiyo laazim ah khilaafkaasna wuxuu salka ku hayaa laba masalo oo ah labada aayadood ee ishaaqay noqolada leh wajku xajku waa wujuub talaaxi ah alimaam shaafici iyo abu yuusuf saaxibu abi xaniifa iyo culamada qaar baa qabeen waxay leeyihin hadduu waajib yahay nabiga waa xajin lahaa wuxuu xajiyey sanadkii tobnaad dib uu dhigay qolada le sanadkii sagaalaad laftirkooda kaba baxsano oo isla sanadkiiba nabiga una xajina calayh isalaatu wasalaam waxaa kale alamru idaa uطliqa hal yufiidu cala alfawriya am cala taraaki oo masale usuuliya culamaa usuula isku hayaan alamru yaqtadi lwujuub idaa lam yakun hunaaka saarif iyo mid xayu adaa fawriye iyo taraakhi labadaasna waa isku hayaan laakiin halka ma taagna muran in qofka haddii xajkii uu kari karo inuu xajiyo oo uu waajibkaasi iska guto oo dimadiisa uu bari yeelo oo wuxuu noqon doonaa lama ogee u degdego taa iyadu inay tahay shay madlab sharci oo bannaano fiican oo aad iyo aad u wanaagsan laakiin nabiga calayhi salaam wuxuu la xajin waayey sanadkii tan sagaalaad wixii ka horreeyey makal mukarama gacantaada lagu hayo oo gaala haysatay oo haddii cumradii nabiga loo diiday oo camalka cumradu uu ku kooban yahay maka gudaheeda bal ee xaramka iyo xaraam gudihiisa awaafkii kacbada iyo sacyigii bayna safa walmarwa iyo taqsiirka la xeerto ama la gaabsado cumradii intaa kale ahayd haddii nabiga loo diiday xajkii oo mashaacirtii la wada tegaayo oo meel walba la mari oo magaaladooda lagu faafaayo uma suuroodin nabiga uma suuroodeen inuu xajiyo sanadka sagaalaadna wuxuu nabiga uga dib dhacay iyo sanadkii sagaalaad buu xajku bilowday abubakr sidiiq radia allaahu canhu uu xujayda hogaaminaya nabigana waa ka haray leannu nabiga wuxuu u haray dhowr sababood ay culammadu sheegaan ay ka mid tahay in ayna gacantii si buuxda inkastoo maka soo gashay laakiin dawaabid badan ayaa meesha ka maqneed weli lama kala soocmin muslimiintii iyo gaaladii oo gaaladaas soo xajin jirtay sanadkii sagaalada way imaadeen iyagoo caadaadkoodii iyo taqaaliiddoodii dhaqamadoodii wata ilaahay soo degta qowluhu tacaala yaa bani aadama khuduu ziinatakum cinda kulli masjid way isqaawin jireen ayagoo qaawan oo caadaadkoodii iyo shirkiyaadkoodii wata laa yatuufanna bi hada albayt bacda hada alcaam mushrik walaa yatuufanna curyaan sanadka wixii ka dambeeya yoona soo xajinin qof mushrig oo gaala qof qaawan ama caadaadkii xumaanayaan lala imaanin sanadka iclaamkaasuu nabiga calayh salaam u diray saxaabada wuxuu kaloo nabiga calayh salaam uga daahay sanadkaasi caamulwulfuud baa layidhahdaa sanadkaasoo muslimiin badan dad badan baa soo islaamay oo qabaa'ilkii baa koox socday in diinta la baro oo tawxiidka loo qabto oo usuulu shareecadii loo sheego oo laisku dubargidaana ka xoog badan xajka marka saas darteed buu nabiga calayhi salaatu wasalaam u haray iyo in muslimiintu sanad ay isku diyaariyaan nabiga ay ka wahayaan inuu sanadka soo socda xajin doono si muslimiinta dhammaantood ay nabiga calayhi salaam ula xajiyaan nabigana uu xajkii iyo axkaamtiisii iyo wixii dardaaran ahaa uu sanadkaasi u wada guto marka sanadka tobnaad buu nabiga soo xajiyey calayhi salaatu wasalaam isagoo hogaaminaya boqol kun oo saxaabadiisa dad badan oo markaa uu nabiga arkay oo saxaabo saf ku noqday oon weligood nabiga arkin calayhi salaam oo rag iyo haweenba le iyo carruurba akii xajisiiyey nabiga calayhi salaatu oo la xajiyeen salawaatu ullaahi wasalaamu calayh marka xajku waa waajib weeyaan bishuruud shuruudda uu xajku ku waajibana waxaa weeyaan shan sharti islaamnimo iyo buluuq aggaar iyo caqli xurriye iyo istidaaca shuruudaana qaarna waxaa weeyaan waa shardu lwujuubi wasixati walijzaa qaarna waa shardu lwujuubi wasixa oo haddii la yidhahdo alislaam baa shardi ah islaamnimadu waa shardi uu xajka ku waajibo kuna asaxo qofkana xajka hadduu guto uu ka dhacaayo oo uu ka gudaayo ijzaa waayo gaal waa meesha ka baxay oo kasoo xajin karo xajkiisa lama aqbalaayo shardiga kale ee la raacraacsan islaamnimada waa shardiga caqliga ah oo majruurku asaguna shardigaa la waayay alwujuubu walijzaa wasixa kumana waajibin kamana asaxaya hadduu isku dayo asagoo majnuun hawaalan ah ijzihiina kaga gudaayo xajatul islaamka kama dhacayo amaa waa buluuqa iyo qaangaarku isagu waxaa weeyaan waxaa maciisa ah ama u wataa shardu wujuubi wasixa ilmihii yaraa hadduu xajka hooyadii iyo aabihii waalidkii ay wadaan waa xajin karaa min xayu waa ka asaxaya laakiin waxaa la waayay shardu lwujuubi walijzaa kumana waajibin xajkina kama gudaayo xajatulislaam waa lagu leeyahay markuu qaangaaro laakiin waa ka asaxayaa bidaliil nabiga calayi salaam gabadhii ku tiri ilma yaratay kor u qaaday alihada xajun yaa rasuul allah ilmahan xaj maka asaxayaa qaala nacam walaki ajrun buu nabiga alay salaam haawa ka asaxaya adugu ajir baad leedahay marka shardigan istidaacada ah qofka hadduu istidaaca iyo uu karo ayaa waajiba istidaacadaasi ama xagga badanka ama xagga maalka ama xagga amni ariiqi iyo wadadii oo uu aamin yahay intaasba istidaacadu way ku timaadaaye hadduu qofkii laakiin uu suuqu tagaba uu tago isagoo laga helay alislaamu waalburuuqu waalcaql waxa way xajka waa ka gudayaa min xayu alwujuuhi walijzaa'i waasixa laakiin haddii uu qofku uunan xoolo u xaji haysanin ama uunan badankiisa caafimaad uunan haysanin ama uunan ahayn qof waddadiisa ay aamin tahay uu yahay waddadiisa aaminan ahayn xajkii markaa waa ka dhacaya wa min hunaa qofka daynta lagu leeyahay oo duyuunta lagu leeyahay inay tahay dayn wakhtigii loo qabtay gaadhee xaalla ah xajkaa qofka asagaa kuma waajibinba xajba laguma laha ilaa uu xuquuqdii dadka uu bixiyo marka khaladka dadka qaar ka dhaca ee inay xajka ay ka dhigaan wax qaybta koowaad ama lambarka koowaada suu ku xajiyaba oo inuu daymo qaato ay dhacdo dayn inuu qaato ku xajiyo ama oo deyn dareed uu qaatay ama deyntii lagu lahaa waqtigeedoo la gaaro u yihahda inta waan ku xajin taas waxaa weeyaan waa khada maxaa yeelay xuquuqdii lagu lahaa istidaacadii horaba meesha ka taallo maba karaba xoolahan xoolo uu leeyahay maaha dad waxaa jira mararka qaar xajka jaceylka u qabaan darteed deen qaadanayo laga yaabo xataa deemihii inaynan bixinin soona xajiyaan oo xoolo galliya ku xajiyaan oo dadka xujayda iyo howlahaa wada ee mu'asasaadka xajka ka shaqeeya dad badan bay calaacal badan baad ka maqlaysa u qofbaa xajisiiyey xajkiina xoolihiis iskama bixinin marka qofka asagaa xaq dabeed lagu qaato xaj aan waajib ku ahayn oo istidaacadii baana helinna waa isku kallifay marka istidaacadu laabudda minhu aayaddaaynu ku caddahay wuxuu camal kastaba iyo waajib kastaba loo sharbiyo istidaacada ayuu si gaara ah ilaahay subxaanah wa tacaala wuxuu u sheegay xajki walilaahi cala naasi xiju lbeyti man istadaaca ilayhi sabiila liannu xajka culayskiisa iyo duruuftiisa darteed baa si gaara loogu sheegay istidaaca iyo karitaan inaadan iskallifin haddaad kari karto aad xajiso xajku cumrigii hal mar buu waajibaa isagoo qofka shuruudda laga helay hadduu xajiyo oo muslim oo baaliq oo qaangaar oo caaqil ah xajkii islaamku waa ka dhacay halkaa mar buu xajkii ka dhacay waana fadligii ilaahay subxaanahu wa tacaala cibaadada waxay mar walba la socotaa tabarta iyo taabta qofka oo salaadda waad aragtay way saaran tahay alxamdu lilah wa inaha lakabiiratu ilaa cala alkhaashiciin dadka muuminiinta oo muslimiinta way u saaran tahay sidaa darteed shan jeer bay maalintii waajibaysaa haddii la dhaho soomkii cuntadii maalintii iyo cabiddii laga afurana sanadkiiba hal mar ah zakadu sidoo kale wayada waa macquul sanadkii mar si namaa iyo xooluhu loo kobciyo sanadkiina waxaa yar in la bixiyo oo takaafulkii muslimiintii wixii baahnaa iyo xuquuqdii kale ee lagu lahaa laga bixiyo qofkan xoolihiisii ayaa u kobcaan barakana uu helo laakiin xajka wuxuu kaaga baahan yahay daaqa bashariya daaqa badaniya iyo daaqa maaliya iyo qudra qofka inuu karo wuxuu reerkiisa ooga tago sii socod iyo soo socod caafimaadka badankiisa iyo xagga maalka iyo reerkii mufaaraqadaas dadka uu ka tegay ehelkiisa carruurtiisana culays badan ka dharan marka hal mar marun baa laleeyahay xajka waajib kuu yahay wixii ka dambeeyana waa taawuc waa iska sunna weyaan sunno wey qofka hadduu caajiz yahay xagga badanka cajziga isagaa labaa loo kala qaadaya hadduu yahay qof mariida oo cajiskiisa weya cajis rajo laga qabo inuu ka kaco dib dibbuu iskaga dhiga waqti ilaahay caafiyu xajin laakiin hadduu yahay maradulmakuuf ama muxuu ahaa qof da iyo duqnimo ay sariirta saartay qofka xoolana uu leeyahay qofkuu naa'ib ayuu u dhiibanaya leeya hebelow iga soo xaji kaasuu markaa yuu xajkiisii yuu oga dhacayaa kabsaa'il fara badan oo ku saabsan masalat alxaj axaadiista nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wada iftiimin doonta culimmada iyo fuqahadana furuucdeenana ugu faahfaahiyeen baabu maa yubaaxu lilmuxrim qofka muxrimkaa waxa loo banneeyo bixajin xaj xarman aw cumratin cumro xarman wamaa laa yubaaxu waxaan loo bannaynin oon u bannaanayn wa bayaanu taxriimi tiibi calayhi dhiib iyo wax udgoon inuu isticmaalo xaaraannimadeeda isagaa qofka xajka ama cumrada ku jira inuu iyo baraafuur isticmaalo waa xaaraan waa imaan doonta marka maxduuraatulixraam baa la yidhaahdaa waxaa maxduuraadka la yidhaahdo xajku waa masaa'isha cibaadaadka ugu faahfaahsan buu ka mid yahay qofka muslimkaana inuu aada ugu dadaala la rabaa xoolaan yeesho waa iska dhaqaaqay ma aheen waa inuu masaa'il xaj uu si fiican u daraaseeye gaar ahaan markuu xaj maago fardulcayn bay ku noqonaysaa cilmigaas xajka ku saabsan waa inuu markaa uu daraaso iyo dowlaad galo oo masalada aad iyo aad iskaga sugo si xajkiisa uu noqdo xaj mabruur ah laga aqbalay hawaab iyo ajir badanteena uu ka helo jannada iyo nabiga calayh salaatu wasalaam qofka xajkiisa uu mabruur noqdo oo ilaaliyey oo ilaahay subxana wa tacaala ugu baarifaday jaza iyo abaar kale ma laha amaan janno ka ahayn rajaca ka yowmi waladatu ummuhu hooyadii maalinteeda dhashay sideeda oo kale ku soo noqonayaabuu nabiga sala alla alay wasalam waa qofkii xajkiisa ilaaliye wey qaala xadaanaa yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala malikin can naaficin can ibni cumara radi allahu canhuma ana rajula minba sa'ala rasuula allah nabiga calayh salaam su'aalay maa yalbasu lmuxrim qofka muxrimkaa muxuu xidhanay min athiyaabi dharka waxa dhar ee la xidhanaayo muxrimka xajka ama cumro ku jira muxrimka waxaa soo gela xajkiiyo cumradii xajkiiyo cumradu ile wax badan bay iskaga mid yihiin xajkiiyo cumrada cumradu xajkiisa waa isgelaysa waxay iskaga mid yihiin alixraam min almiiqaat in miiqaat laga xarnado ixraamkii naftikiisii iyo miiqaadkii laga xarnado laba weeyaan oo midna waa arkaanta midna waa waajibaadka ixraamku waa waxaa weeyaan niyatu dukuuli musuq niyada lagu gelayo camalkan waa rukni in miiqaadka laga xarmadana waa waajib xajkii cumrada waa iskaga mid waxay iskaga mid yihiin dawaafkii iyo sacyigii iyo timihii iyo arrimahaasna waa iskaga mid maxduuraadkii oo dhanna waa iskaga midoo waxa xaaji loo diidaa muctamarka cumradana loo diidaa laakiin xajku waa ka faahfaahsan yahay oo minaa la tegi musdalifa carafa dhagaxtuur arrimahaasuu xajku isagu gaar u marka maa yulbisu muxrim markii la yidhahdaa maxduuraat ilixraam waxa xajka xaajiga ka xaaraama cumro iyo xajba waa iskaga mid muxrim bay marka isku yihiin labadaba muxrim baa isku dhahaa maa yalbasu muxrim muxuu xidhanaya min afiya faqaala rasuulu llaahi sala allah aleh wasalam nabigu wuxuu yidhi laa talbisuwa xidhanina alqumusaa xidhanina qamiisaa xidhanina qamiisku waa dharkan hadda qamiiska loo yaqaano waa waxaa lamida asaguna ah shaatigiibaa lamida ah. walal camaa'ima cumaamadana ha xidhanina wax madaxa camimo madaxa lagu duubaa camaaim la yidhaahdaa kulamaa yuqadir ra'ysabaa soo gelaayoo shimaaqa iyo maryaha madaxa la saartay culammadaha hadda dadku dadka ay dhahaan ee madaxa la saarto ayaguna waxay soo gelaysaa taxta alcamaama bay soocamaam bay soo geli wala saraawiilaat sarwaalana ha xiranina wixii markaa hoosta hoosta lagu xidho ama dheer ama gaaban wala baraaniisa ha xiranina wixii madaxa keliya loogu talagalay oo lagu dado oo sida maaragtay koofiyadaha iyo waxaasa waxaa la dhahaa baraanis asalkeeduna waxay ahayd waa koofiyad muxuu khamiiskeeda ku samaysan koofiyad khamiiskeedii wadata khamiiskii iyo koofiyaddii baa isku xidhan marka nimanka jazaa'irdi inta la dhahay iyo maqaaribada iyo ayaa xidhan maqrib alcarabi oo marka khamiiskoodii maca koofiyaddii bay isku samaysan marka wax allaala wixii madaxa lagu dhagoo dhan baa soo gelaya oo mulaasiq oo ku dhegan wixii ku dheggan oo madaxa ku dheggan laakiin wixii madaxa aan ku dhegganayno ka korreeya jumhuur culamaa waxay qabaan inaynan waxba dhibaataa lahayn sida dalladii oo kale iyo gaari aad ku dhex jirta iyo wixii madaxa laga korreeyo dhan maaragtay dhibaato maalahe waxay madaxa saaran loogu talagalay baa la dilaya xataa hadaad alaab madaxa saarato loogu talagashay inaad alaabta ku qaadato oo taqdiyatu ra'si oola jeedin madax daboolkiisa oola jeedin dhib ma laha waxaa qaba wax alla wixii madaxa ka korreeyo inaan la ogoleen almashhuur bimadhab alxanaabila waxaa kaloo qabaa inkastoo khilaafkooda muctadir uunan ahayn shiicada raafidada haddana macmuul ma aha cinda ahli sunna lagu camalfalo ee waxaa keliya ku falo shiicada raafidada markaysa gawaarida xataa basaska madaxa ka goynaya si aan maarata madaxooda waxba u koraynin marka taa asaga waxa weeyaan waa noocoo tacanuda waana dacaf dacfi waa ku sugan qowlkaas walalbaraaniisa wax koofiyada walalkifaaf iyo kufafka wixii lugaha lagu xilgashadaa kufaaf la yidhaahda marka afartaa shay mid walba meel buu wuxuu saaran yahay khamiisku waxaa wey jirka lagu camimo jirka lagu xiro oo loo sameeyo labsi libaas baa laa talbisu baa lihi axiranina haddii laakiin khamiiskii go' ahaan loo wado ama gunti ahaan loo xidho dhibaato ma laha wixii loo la xidho oo khamiisnimo loo xidhaa la disan yahay cimaamadahana waxay u taagantaha wixii madaxa la saaro saraawiishana wixii hoos la geliyo banaamistuna wixii maaragtay koofiyado oo kale ah khifaafkuna waa wixii lagu hayo xagga hoose ayuu ayada ku dhacayaa ilaa axadun qof mooyeena laa yajidunna calay aan kaba helaynin falyarbisa xidha alkufayni kufaynkaa xidho qofkaan kaba aan helaynin uu xidho khufkii iyo kabihii buudkaa wuu xidhan karaa walyaqdacuhumaa ha ku jarase asfara xaalay tahay wax ka hooseeya min alkacbayn ama asfara min alkacbayn inta anqawiyada ka hooseeya ku gooyo oo ha bannaanaadaano ha ku jaro intaas inta kale markaad ka korraysaa waxba dhibaataa malaha waa la jaraya inta ka hoosea waxba dhibaataa malaha waa khufaynkii haddii kaba la waayo kaba haddii la waayo wuxuu ku katu waayey ma ahe lamaba helinba ma ahe waxa waxaweye cudurdaar kalu yeeshay markaas waxaa weeyaan waa xidhan karaa marka xadiidkan waxaa la dhaha xadiidu cabdullaahi bin cumar maxaa yeele hadalka nabiga calayi salaam markuu hadalkan lahaa mutaqadim weye markuu madiina joogay waay markii waxaa ka dambeeyey xadiid cabdullaahi bin cabaas oo nabiga calayh salaam isagoo jooga carafa oo hadalladii iyo khudbadii uu dadka u sheegaya u yihi ilaa axadu laa yajiduna calayh falyabisa kufayn uu iska ilaaqay oo una dhihin ha gooyo kufaynka marka culummada waxay leeyihin xamlu mutlaqi cala almuqayad oo inaan la goynin baa dambaysaynka goynta aana mansuuq weeyaan qaar saasay qabaan waliqdacu maa asfala min alkacbayn marka xamlu mutlaqi cala almuqayad marka qaar basaa qaba waxay leeyihin xadiid cabdullahi bin cumar baa la qaadanaya xadiid cabdullahi bin cumar yaa la qaadanaya walow kaana mutaqadim ha ahaadeen kaasaa wuxuu yahay muqayad midka mutlaqana waa ibnu cabbaas oo nabiga calayi salaam uu iska idlaaqay marka dambe falyabis qufayn waa qolada sidaa qoladan waxay leeyihin maya ee mutaqadim weeyaan oo amarka nabiga hadba midka dambaa qaataa sala allah alay wasalam ka horena waa la nasaxay marka hal gooyadii mansuuq weeyaan oo inaan la gooyaynin baa ka dambaysay sidaasay culimmada isku hayaan walyaqdacu maa asfala min arkin qowlkaasaa marka xoog badan maxaa yeelay haddii la yidhaahdo xamul mutlaq muqayid nabiga wuxuu la hadlaayay dhulka carafada isugu imaaday ummad joo idin baynamaa markuu madiine ka khudbeynayay reer madiine iyo in kooban buu la hadlahay marka dad badan oon xaj weligood arkin madiine iyo hadalladiisa nabiga calayh salaam aan goojoog ahayn nin buu la hadlaayay warka dambaa marka la qaadanaya walyamdacu maada waa mansuuq waay walaa talbasuu ha xidhanina min athiyaabi dharka shayan ha xidhanina masow zaxfaraan zaxfaraan wax la mariyey walal waras iyo waraska waraskuna waa huruudka wey marka zaxfaraanka waa wax udgoon huruudkuna waa u egyahay labadoodaasi waxay u taagan yihin waxa laaalo xidiid iyo udgoon ah oo haddii qofka uu xaj ama cumro ku jiro ilaa uu ka taxallulo taxallul alawal oo kale xajka waxaa weeyaan wax udgoon inu isticmaala maaha wax udgoon ma isticmaalayo waxaa weeyaan waa udgoonka ee barafuunka ee cabirka ee loola qasta weeyaan laakiin wixii hadday fawaakih tahay oo kale waxyaalaha faakihada iyo shaaha qaarkii waxyaalaha qurunfulka iyo qurfaha iyo Eh, shaaha ka midka ah hadda caleenta nacnaaca ay dhahaan iyo waxyaalaha iyaga waxay dhahaan aiibu eh, daki bay dhahaan yani waa wax ilaahay uu ku abuuray wey kaa wax dhibaataa ah male waxyaalaha cuntada lagu kariya iska udgoona ilahay saa ku abuuray dhib ma laha sabuunta oo kale iyaduna wixii cadil iyo barafuur loogu kasta aan ahayn dhib ma laha iyaduna dhib ma laha waxadaanaa yaxya bnu yaxya wacamru naaqid bnu bukayr وزهير بن حرب كلهم عن ابن عيينة سفيان قال يحيى أخبرنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سئل النبي نبي عليه السلام baa waxaa la weydiiyey maa yalbasu lmuxrimu qofka muxrimka muxuu xidhanaya qaala nabigu wuxuu yidhi laa yalbasu ma xidhanaayo almuxrimu qofka muxrimka alqamiisa qamiis ma xidhanayo walalcimaamata cimaamadna ma xidhanayo walalburmusa koofiyadna ma xidhanayo wala saraawiila sarwaallana ma xidhanayo walaa hawa maran ma xidhanayo masta wuu taabtay warasum warasta huruudka walaa zacfaraan iyo zacfaraan udgoon bay leeyihiin wax alla wx marafuna raacay walal kufaynu kufayna ma xiranaayo ilaa anlaa yajida inuuna helaynin mooyaane naclayna laba kabo oo falyamtaxumaa ku jara marka xataa yaquunaa ilaahay ka noqdaan aswaal min alkacbayn aqawyaha wax ka hooseya ilaahay ka noqdaan su-aasha nabiga la weydiiyey calayhi salaatu wasalaam iyo jawaabta marka laisku fiiriyo su-aasha waxay ahayd muxuu xiran marka waxaa qofka ilaahay u baneeyey wax la tirin kara maaha xasri kama wax markaa su'aal jawaabteeda aan qofka loo soo koobi karin in laisku daariya ma aha laakiin nabiga calayh salaam wuxuu ka hadlay waxa maxruuraadka ee ilaahay naga xarrimay noo diida waa kooban yihiin waxa ilaahay noo xalaaleeyana way badan yihiin marka muxuunan muxuu xidhanayahay weydiinine muxuunan xidhanaynin weydii oo kale ka dhiganta marka waa xusnuljawaab jawaabta nabiga calayh salaam qofka saa'ilka ee mustaftiga ah maslaxada iyo meesha ay oga dhowdahay fahamka ayuu oga jawaabi jiray ikhtasar kuma ahaa in siiqada siduu ku weydiiyaad oga jawaabto maxaa yeelay muxuu xihani waa badan yihiin darkaasoo dhan ilahay baa noo xalaalayay laakiin wixii muxiiq ah ama wixii maaragtay muqatic oo jidhka daboolaya ama madaxa ha ka dabool ama jidhka kale ama lugaha ama gudaha taa unbaa marka iska ilaalinaysa wixii kale waa ku bannaan yahay asalkii buu ku tacalluqaa oo ku salaysan yahay oo ilaahay inuu noo xalaaleeyey umuuraha wax yar oo la xarrimay mooye dharkaas iyo udgoonka iyo arrimahaas waxaa loo xarrimay tarkan litarfiihi wasiina xaj baa ugu jiraa waxaa la rabaa in ilaahay loo muujiyo baahi oo ilaahay subxaanau watacala laisku bihibihiyo meel marka lagu labisto oo dhar quruxsan soo xidho oo laismuujiyo ma aha xajka marka ismuujin wixii keeni kara iyo isqurxin oo dhan ayaa la hor istaagayaa xaaladda hadda lagu sugan yahay ee xajka waxaa rabaa in nisbadiyo walidaalika ilaahay wuxuu leeyahay isagoo malaa'igtiisa la hadlaayo addoommahaygii waxay ii imaadeen jaa'uu shuctan qubra ayagoo basaasan oo booraysan ayay imaadeen oo dharkoodii laba koobasay qabaan ragga marka xaaladdaas ayadae hee dacfiga iyo tabardarrida ad ilaahay u muujisatay ee qalbigii iyo cibaadadiina lagu sii kabay ayuu ilaahay subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa ku siinaya addoommaha midda kale haddee qofku inuu labada do' xidho waxay ka faa'iido tahay inuu xasuusnaado mar walbaba inuu muxrim yahay inuu xaaji yahay inuu xaaji inuu xasuusnaado hadduu qofka sarwaalaydiisi iyo shaarabtiisi iyo kamiisihii iska qabo caadi buu mararka qaarkood isku malaynaya laakiin markii laba go uu qabo mar walbaba dareen baa soo dhacaya inuu xaaji yahay bay xasuusinaysaa oo tusaysaa taasna waxa weye waa madlab sharci ah waxaa kaloo ku jirta tusaale kale iyo farriin kaley diraysaa oo labadan go ee cadcadeed qabto waxay kuu tilmaamaysaa in qofka markuu dhinto laba maroo cadcad ama kafan cad la saari doono in marka ashay yudkaru bishay waxba waxbaa lagu xasuustaa weeyaanoo labadan garo waxaad ku xasuusantaa labadii go ee kafanka ha ku xasuusa oo ku garo deena aakhara iyo xasuusteeda qalbigaada ku jirto xikmadaasna waa ku jirtaa qaala waxaddaanaa yaxya binu yaxya qaala qara'tu calaa maalik ibn anasin an cabdillahi bni diinaar can ibni cumara radi allahu canhuma anahu cabdullahi bn cumar qaal nahaa rasuulu llahi sala allah alay waslm wuxuu an yalbasa almuxrimuuna xidha masbuuqan wax la rinjiyeeyey bisacfaraanu u rijiyeeye ow masewarasa muluut waqaala wuxuu yidhi man lam yajid ninkaan heli jirin laba kaba furan falabasa xidha alkufayna kufayn iyo buut walyaqdacuma ah ha ku gooya sida asfala xaalay min alkacbayn aqabiya wax ka hooseeya qajaro xadaana yaxya bnu yaxya waabu rabiicu zahraani sulaymaan bnu daawuud acataki wqutayba bnu saciidin jamiican can xamaad ibni zaydin qaala yaxya aqbaranaa xamaad ibnu zayd bnu dirham can camar camr bnu diinaar can jaabir bni zaydin can ibni cabaas cabdullahi bnu cabaas radi allahu canhuma qaala wuxuu yidhi samictu rasuul allahi sal allah alay wasalm nabigaa maqlay wahuwa yaqdu isagoo khudbeynaya wayaquulu leh asaraawiilu sarwaallada liman qof baa loo ogolyahay lam yajid ilhizaara aan hoosgubti heli karin qofkii aan heli karin waa xidhan karaa sarwaal waa xidhan karaa laakiin qofkii heli kara waa inuu insaani hoosgunti xidho hoosgubtiga go'ahaan waa inuu u guntado iyaga laftirkeeda dadka qaar baan guntiba aqooninba ay ku adag tahay markaasaad arkaysa ayagoo xeeladaysanaayooo waradii guntii waradiiba waxay ku samaynayaan gibdigeed ayadoo dhan ba naadad bay ku dhajirayaan naadad baa lagu dhajin lagu dhajin marjir ilaa ay ka noqoto macbusoo kale markaas waradaasna ma noqon wixii laakiin guntii iyo xibasho ah dhib leh lama jidin walkufaani labada kufna liman qof baa xidhanaya lama jidinna calayna aan kama heli karin waa xadiid cabdullahi bin cabaas ee mutaakhirka ahaa ee xadiid cabdullaahi bn cumar ee muqayadka ah lagu nasakhay yani muxrim boola jeedaa nabiga calayh isalaatu wasalaam qaala xaddaana moxamed bnu bashaar bn daar qaala xaddaana moxamed yani bnu jacfar qundarxa xaddaana abu qasaan alraazi xaddaana bahzun qaala jamiican xaddaana shucba can camr bni diinaar bihada isnaad inuu samica nabiya buu maqlay cabaas nabigoo yaqdubu khudbayna carafaat wakaa marka cabdullahi bnu cabaas uu dambeeyey carafuu nabiga joogay calayhi salaatu wasalaam mana sheegin walyaqdachumaa asfala min alkacbayn ma sheegin maca xaajati albayaan wixii oo xaaje iyo baahi loo qabo in loo caddeeyo dadkan aan weligood maqlin xaj camalu xajna aan garanaynin marka nabiga hadduu uu qeydkaasi uuna sheegin yowmu carafa in la nasakhay bay tusaysaayo in la gooyo qufaynka waxba aan laazim ahayn fadakara hada alxadiid وxadana abu bakr bn abi shaybata qaal xadana sufyaan bn cuyanata xa xadana yaxya bnu yaxya qaal akhbarna hushaym bn bashiirin xa xadana abu qurayb mxamed xadana wakiic bnu jaraax can sufyaan ahawi xa xadana cali bnu khashm abarana ciise bn yuunus bn abi isxaaq asibeeci aku israa'iil can ibni juraybi cabdilmalik ilxaa xadaanii caliy bnu xujr sacdiyu qaal xadaanaa ismaaciil can ayuba kulu haulaai dhammaan can camar bni dinaar bay ka wariyeen bihada isnaad sanadkaa horay mutaabacinayaa walam yakun axadun qofna ma sheegin oo minhum ayagoo ka mida yaxdumu bicarafaat buu nabiga ku khudbeeyey hayru shucbata shucba mooyeen waxdoo keligi shucbana raximah allahu tacaala imaam buu ahaa cadiim ah oo jabal ah ayuu ahaa shucbat bni xajaaj amiiru lmuminiina fi lxadiid albasri marka tafarudkiisa uu la keli noqdayna waxaa weeyaan ziyaaratu fiqa maqbuulow waxadana axmed bn cabdillahi bn ilaana waa ziyaada وxadثna أحمد بن cabdاللahi بن يuنس qال xadثna زhayر xadثna أبو زbayr عan jaaبir رضي الله عنه qاal qاala رasuuل اللahi صلى الله عليه وسلم wuxuu yihi man lam yجid naclayna ka heli karin falyلbas kufayna xidho man lam yجid zaar ninka heli karin falyلbas saraawiil xig sarwaalkaas tubbaan baa la dhaha kasuuntana ayadana way soo gelaysaa malabis saraawiil waxyaalaha la jiday kasuunta soo gelaysa laakiin sarwaalka waa midka qofka uu keligii ku labisan karo keligii ku labisan karo hadduu yahay shay laa yasiqu walaa yashir shardi sarwaalka xidhashadiisu asal waa bannaanya laakiin maxaa shardi ah allaa yasiqa waallaa yashir allaa yasiqa waxaa laga wadaa inuunan jirkiisa marka uunan tilmaamayn oo sifaynayn muxaadaraadkiisii iyo xubnihiisii iyo xiniyihiisii iyo baryihiisii oo kala baxsan waxaa haduunan uwaal ku dhegan yahay munaasab maaha marka noocaasoo kale in la xidho jaqisaa dhegan oo ah laga dhigto dhar rasmiga ah oo u soconayo o lagu sax maaha waa inuu xafaad yahay oo waasac ah yahay oo qofkuuna jirkiisa kuula sawirayna talabaadna alla yashifa shafaafka waxaa weeya ashawr shafaaf marada sida sandarwad oo kale ah waxaasoo kale waa in jirkiisa qofka laga arkeynin waxaan uu qabo taana lama ogolo xadana shaybaan bnu faruuqa qaal xadana hamaam xadana caطaa bn abi rabax can safwaan bn yaclى bn umayata can abiihi yacla bn umaya radi allahu canhu qaal jaءa rajulu nin baa u yimid ila nabiyi nabiga sala اlah alيه wasalam wa huwa nabigoo biljiciraana jooga jiciraana meesha la yidhaahdo oo carafaad xaggeeda ah oo nabiga calayh salaam uu ku qaybiyey qanaa'intii xoolihii xunayn meeshuu ku qaybiyey nabiga uu ka soo cumraystay weeye sanadkii sideedaad calayhi jubba ninkaasaa u yimid wa calayhi korkiisuna jubbatun kooti buu qabaa ama kood wa calayhaa korkeeda waxaa lagu shubay oo la mariyey khaluuqun catin iyo baraafuun khaluuq waa wax laisku dardaray udgoon iyo zacfaraan iyo wax ka koobnaa marka waa shay jurmi leh oo jismi leh ayuu ahaa waxaan biyahay baraafuunka ay hadda isticmaalo ma ahayn wax sida qurcadka oo kaleo lagu dhaashado ayuu ahaan jira qofka ka muuqanaysa maradiisi iyo madaxiisaba markay xaashadii jirta radia allahu canha nabigan u dhiiban jiray intuuna xarmadin iyo markuu xarmada kadib bacda yani taxallul alawal ayaan u dhiiban jiray wa kuntu araa mufaariqa ra'si wabii sadiiq dhiibka cadidiisii baa madaxiisa ka arki jiray bay leedahay marka midkan isaga wuxuu qabaa koodtii uu ka soo badiyey khaluuq oo qaala aharu sufra sufra oo zacfaraanka ah oo barafuun uu leh oo dadku ismarin jireen ayaa ka muuqata faqaala ninkii wuxuu yidhi kayfa ta'murunii saadii amraysa naga allow an asnaca inaan sameeyo fii cumrati cumradayda cumradayda maxaalay iga reeban maxaase lii ogolya qaala wuxuu yidhi waunzila cala anabiy nabiga calayh salaam waxaa lagu soo dejiyey alwaxyu waxyi isla markiiba waxyi baa soo degay waxyigaas waa waxyi hayru mutni ah aayaad aan oo la akhriya meehee waxyi muxaa weye xadiidi ah xagga la ka yimid laanna wax allaal wixii nabiga calayh salaam ku hadlo o dhan axkaama waa waxyi xagga la looga waxyooday ma uma yantiqu can hawa inuu ilaa waxa yuuxaw inkastoo ijtihaadka masaaisha uu u bannaan yahay nabiga calayh salaam rooxo ahluusuulka culamaha usuul isku hayaan sidaasaan xoog badan nabiga isagoo ijtihaaday baa dhacday oo ijtihaadaadkiisa qaarna loo ihbaatiyey qaarna laga saxay sala allahu calayh waali wasalam fa sutira bikow nabiga madaa lagu asturay markuu waxya kusoo degay waa socotaa lahaa oo safar baa leeyahayoo jicraana la jooga goobaa nabiga calayh salaatu wasalaam loo qabtay oo lagu daday cumar baana ka mid aha raggii maradaasi nabiga calayh salaam u hayey wa kaana yacla saxaabiga yaclaa ibnu umaya wuxuu ahaan jiray yaquulu kii tamaniyo yidhaahda wadidtu waxaan jeclaan lahaa annii araa inaan arko annabiya nabiga calayhi salaatu wasalaam walxaal qad nasala calayhi alwaxyu isagoo waxyi ku degaayo aayad baa soo degtay waxyi baa soo degay umaan maqaye ficlan waxyigii oo socdoo nabiga ku degaaya inaan mar arkaan rabi lahaa buu dhihi jiray qaala wuxuu yidhi yacla faqaala cumar bnu khaaab faqaaladan hadda hayru madkuur lama soo marin cumar bnu khadaab marka xadiidka soo socda caddayn doonaa inuu qaa'ilku uu yahay cumar faqaala cumar baa wuxuu yidhi yacla yaclu hadda ka hor tamanin oo jeclalla inuu nabiga arka waxay ku socduu maqli jiray faqaala cumar baa wuxuu yidhi ayaasuru ma ku farax gelinaya yaclow an tandura inaad fiirisa ila nabiyi nabiga calayhi salaam walxaal qad unsila calayhi lagu dejiya alwaxyi nabigoo waxyi ku degaayo inaad aragta ma ku farxilaysa ma rabtaa markaa nacam yidhaha soo orad baa layihi fa cumaru cumar baa kor oga qaaday qarafan fawq marka qaa'ilkaasabaas u ahaa ahaa hadal waa ka farafica fa rafaca cumaru darafadkoodu marada fiinteedii nabiga calayi slam ugu dalaallay meel ay lagu qarinayay ayuu saa uga qora uga qaaday fa nadartu ilayhi waan fiiriyey lahu khatiid nabiga calayh salaam waxaa u sugnaa guux iyo quuro wax quuro aad muddo hurdoo kale ama sawt qaala waaxsibuu qaala inuu yidhi ka qatiiqi ilbakri qaaliga geela ah sida uu maaragta sawtkiisa oo kaa ah qaala falammaa subiya canhu markii nabiga calayhi salaam laga qayday oo waxyigii uu ka dhammaaday culays badan baa nabiga saaran oo xataa uu sawdkaasi iyo muxuu ahaa guuxa iyo quuradaasi nabiga ka socota biduuni ikhtiyaar khiyaarkiisa ma aha culayska iyo fiqalka saaran ee ku degaaya ayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam isbeddel ku dhihi jirtay wejigiisoo casaada isaga oo nabiga calayh salaam bidig waaweyn uu ka soo daatay fii yowmin shaat maalin qabow isagoo nabigu calayh salaam sawdkaa iyo qadiirkaa uu ka soo ka imaado waana hadalka ilaahi subxana wa taala inaa sanulqi calayka qawlan taqiila qowl culus baan kugu dejinayna bilah ilahi subxana wa tacaala fiqilkaasna waa fiqil macnawi maxsuus waana xisi waana macnawi qur'aan iyo kalaamullaahi alcadiim wey kalaamka ilaahay waa cadiim oo waa weyn yahay waa ka ilaahi subxaana wa tacaala uu ku tilmaamay waqad aataynaaka sabca min almahaani waqur'aan alcadiim qur'aan cadiim wey xagga maaragtay xisi ahaana waa cadiim oo waxyigaa markuu degaayo nabiga culays badan baa furi jiray zayd ibnu haabit radi allaahu canhu oo kaatibul waxyi ahaa nabiga calayh salaam waxiiyo bowdadiisa u saaran tahay ayaa waxaa soo degay hal eray ayr ulbarar intaas markaas wuxuu leeyahay kaada kaadad faqnii an tarub bowdadaydu waxay ku dhowaatay inay burburto culayska nabiga isoo fuulay sala allah calay wasalam marka horeba aadi buu ahaa markii dambe inta ay soo degtayna culays aad u badan buu dareemay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam ka qatiidilbakri qaal falamaa suriya canhu markii laga farxiyey waa ku farxaya markuu wax ii istaago maxaa yeele culayskana waa ka degay cilmina waa la helay qaala ayba saa'ilu awa kii weydiinaya can ilcumrati cumrada iyo axkaamteeda iyo maxduuraadka laga reebay iqsil canka iska dhaq ahara sufra waa kan isaga baa yimid marka wuxuu yidhi waxaa iska dhaqdaa marka koobaad ahara sufra waxaan kugu yaalla ee sufrada ee udgoon ee jirkaada ku yaalla ee jaallaha iska dhaq ow qaala aharu lkhaluuq nooca zacfaraanka ee khaluuqa ee udgoon ee jirkaada iyo maryahaada ku yaalla iska dhaq buu nabiga calayh salaam wakhla canka jubbataka jubbadda iyo kootiga aad qabtana jubbada maanta kootiga loo wadaya koorhka iska sii buu yidhi nabiga calayh salaam lianna waa shay muqaaca oo wax jidhka lagu sameeye weeyaan loogu talagalay gacmihii iyo jirkii iyo wixii ayaa saas weeyaan marka mukiid yacni laa yalbisu lmukhiita lafdiga mukhiidka kuma soo arorin lafdi nabowi kuma soo arorin nabiga calayh salaatu wasalaam axaadiista uu sheegay markaa la diidaayo umay culamada fuqahada qaarkood ka qaatay waxaanay dheeyihiin waxaa ugu horreeyey qof eraygaasi lubsulmuqiim adeegsada ibraahim anahari ibraahim wasiid anahari baa ugu horreeyey wailaa wax allaala tolmaha tolmada shardi maaha tolmo shardi maaha dharka qaar baan la tolinba oo mansuuj ah hadda funaanada oo kale funaanada oo kale marada iyadoo dhan baa laisku nasjiyey oo laisku sameeyey ee wax hadda harqaanoo dhexdooda aad la mariyood arkayso ma jirto harqaan la mariyey iyo meel ay harqaan ka leedahay ma laha iyadoo sidaas baa laisku nasjiyey oo lagu sugu sameeyey marka waxaa laga wadaa oon wax lagu faysaleeyey jidhka oo tafsiilkii gacmihii ama madaxii ama jidhkii kaasaa laga wadaa walidaalika shay la tolay oo talma haddaad si kale u isticmaasho ooda lafsigii loogu talagalay aan ahayn waxba dhibaata ah ma laha marka nabiga calayi salaam wuxuu yidhi kootigan iska sii buye wasnac samee fii cumratin cumradaada maa yuladii noocii ama sidii ad anta adigu saanacun samayn jirtay fii xajika xajkaada xajkuu yaqaanay waxa ka reeban iyo waxa u bannaan marka waxaa lihi xaj iyo cumro waa isku mide eh, maxduuraadka xajka lagu diiday oo kala way cumradane iska ilaali baa leeyahay maxduuraatulixraam way fara badan yihiin waxyaalaha xaajiga ama muctamarka loo diiday markaan soo sheegnay iyo diibki iyo marafuunka iyo asal u ah iyo jimaac iyo xadaanaa ibna abi cumara qaal xadaanaa sufyaan can camr bni diinaan can caddaa can safaan ibni yacla can abihi yacla bni umaya qaala wuxuu yidhi ata nabiya sala allahu calayh wasalam nabiga waxaa u yimi rajulun nin wahwa nabiga oo biljiciraana jooga meeshaa jiciraana la yihah waana cinda nabiy buu leeya yacla nabiga agtiisa anaan joogay oo kama dheereen wa calayhi ninkaa nabigu u yimid korkiisa muqatacaat dhar jirka loogu talagalay oo jirka loo jarjaray ayuu qabaa yacni waa kuu fasiray oo jubbatan jubbuu qabaa ninkaasaga yani wuxuu la jeeda jubba kootigaasii jirka loo sameeyey ee loo jarjaray wa huwa mutamammikhun weliba wuxuu ku dharoobnaa oo jirkiisa iyobahalka uu qabo kootigiisa ka batay min khaluuqi khaluuq khaluuqaas waxaa udgoon faqaala wuxuu yidhi nabiga ninka asaga aha innii anigu rasuul allow axramtu bilcumra cumraan xarmaday oo calaya haada kootigana waan qabaa ka sheekee wa ana mutadammiqu midda kale waxaan ku dharoobnahay bilkhaluuqi khaluuq oo khaluuqaa iyo barafuunkaa iyo goonkaana waan wataa dhiibkaas faqaala lahu nabiyu sala alla alay slam baa wuxuu yidhi maa kunta saanican waxaad samayn jirtay bixajika xajkaada maa kunta su'aal ka dhig maa kunta maladii kunta maxaad ahaan jirtay xajkaada maxaa samayn jirta markaad xaaji noqoto qaala wuxuu yidhi anzacu waan siidi jiray canii xaggayga haadihi tiyaaba dhaqan noocan ah wa aqsilu waan iska maydhi jiray canii xaggayga hada alkhaluuqa dhiigkani waxaan udgoon faqaala lahu nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu ku yidhi maa kunta saanican waxaad samayn jirtay fii xajika fasnac samee fii cumratin cumradaadana sidoo kale waa isku mid isku waxba ka reeban saasuu nabiga sala allah alayh ali wasalam ku yidhi qaala xaddaana zuhayr bnu xarbin abu khaykama qaala xaddaana ismaaciil bn ibraahim bn culayxa xadaana cabd bnu xumaydin qaal akhbarana maxamed bnu bakrin qaala akhbarana ibnu jurayj xaaq xadaana caliy bnu khashrma lafdula qaal akhbarana ciisa bnu yuunus can ibni jurayja qaal akhbaranii cadaa ana safwaan bnu yacla bn umayata ahbara ana yacla yacla bnu umaya radia allaahu canhu kaana yaquulu wuxuu dhihi jiray hadda ka hor licumar bn khadaab radia allaahu canhu wuxuu ku dhihi jiray laytanii alle araa maan arko nabiyallaahi nabiga ilaahi calayhi salaatu wasalaam xiina goor yunzalu lagu dejinayo calayhi korkiisa waxyi xilli waxii lagu dejinaayo oo waxii ku socdo maa mar nabiga arka calayhi salaatu wasalaam weligay ma arkine falammaa kaana anabiyu sala allahu alay wasalam markuu maraaya biljiciraana meesha la yidhahdo wa cala anabiyi nabiga korkiisana waxaa loo dalaalimeeyey sala allahu alay wasalam hoobuu maro qad udilla bihi loo hadheeyey alayhi korkiisa macahu naasu dad baa la socday min asxaabihi saxaabada ka mid ahoo fiihim cumaru cumar uu ka mid yahay ayaa nabiga la socday oo u khidmaynayey oo maryaha ugu dalaalimeynayey geedo carradu mara waa iska dhul saxra ah mararka qaar la heli maayo waa in la harsado id jaa'ahu waxaa nabiga u yimid rajulu nin calayhi korkiisa jubbatun kooti qaba ama koox suufin suuf laga sameeyey mutadammiqun xagga kalena ku dharooban oo ka batay midniina dhib iska badiyey mutadammiqu waxaa weeye waa aad buu iskaga badiyey waa loo jeedaa faqaala markaasuu nabigu faqaala ninkii wuxuu yidhi ya rasuul allah kayfa taraa seed aragtaa fii rajulinin axrama xarmaday bicumratin cumro fii jubbatin kooti asagoo qaba bacdamaa tadammaqa intuu iska badiyey bidaymin dhiib udgoon ka warran fanadara ilayhi nabiyu sal l slam nabigaa wuxuu fiiriyey ninkii saacatan saasuu iya fiiriyey xogow uma sakata waa ka aamusay kol haddaan waxyi lahaynin waxyi haddaan haynin nabiga calayh salaam waxyigaasu ka sugaaya jawaabma ku bixinayo ijtihaadkana laga yaabo inaan wakhti uun u helin ama ma ahay waxyigiiba uu ka soo gaadhsiiyey fa jaa'ahu lwaxyu baa yimid haddaan dhahno waa u bannaanaa nabiga calayh salaam fa jaa'ahu lwaxyu baa yimid fa ashaara cumaru biyadihi cumar baa gacanta taagayoo ilaa yacla bin umaya yacluu gacanta u taagay tacaalo warkaalay faadihi lahaa nabiga waxay ku socdeen arkaan rabi lahaayeen cumar waa garanaya markuu nabigu waxay ku socday sala allah aleh wasalam fa jaa'a waa yimi yacla fa ra'sa ra'sahu madaxiisii maradii nabiga lagu qarinaayo wa hoose oga geliyay suu nabigu u arko faida nabiyu sala allah aleh wasalam wuxuu arkay nabiga oo muxmiru lwajhi wejigiisa la caseeyoo la guduudiyey yaqidu kuurinaya saacatan zaman uma suriya canhu waa laga fayday waana farxay faqaala nabiga cali marka inuu yaclo fiiriyo oo cumar u yeedho waxaa lagu xumbaanayaa idanka nabiga calayh salaatu wasalaam inuu nabiga arrimahaasoo kale ogolaa saxaabadiisa arki jireen wax la qarinayo aysan ahayn xaaladda uu nabiga ku sugan yahay inuu ugu arko sala allahu aleh waali wasalam faqaala wuxuu yidhi ayna aladii sa'alanii awa kii weydiiye can cumrati cumrada aanifa mar dhoweyto faltumisa arajul ninkii baa la raadiyey fajii'a bihi waa la keenay faqaala nabiyu sala allah alay wasalam baa wuxuu yidhi ama diibu dhiibkan alladii bika kugu sugan faqsilhu iska dhaq aa mara sax marka diinkan isaga ah hadduu yahay dharka dharkii siibaaba la yidhi jirka hadduu yahay wixii diibahoo aad ismarisay qabla alixraami hadduu kugu baaqi noqdo bacda alixraam ka waran culammada marka masaladaasi ka hadlaan oo diibkan haddii aad ismariso intaadan weli aadan xajkii iyo cumradii ku dhawaaqin waa inuuna noqonin diib barbadan oo kugu soo hadhaayo oo hadhow markaad labadii ku xidhato laga yaabo inay maryahaada iyo jirkaada ay sii maraan oo kaa soo udgaan kaasaga lama rabo laakiin wixii yaroo jidhkaaduu ku eg waxba dhibaato ah ma laha haddii aad ismariso intaad weli xarmanin uduggiisana uu kugu dambeeyo adigoo xaaji oo muctamar oo niyadii la yimid kadhib mala marka ninkan inuu dhil fara badan ismariyey oo laga yaabo maryihiisa inay taabtaan lidaalika markaad xajka ama cumrada aad niyoonayso inaadan intaada niyooda qabaysato ood isudgooyayso ood yaa fiican waxaase ka ilaalinaysaa maryaha ka ilaalin jidhka basaad marinaysaa wa ama aljubba kootigiina faanzicaa iska siid uma snac samee fii cumratika cumradaana maa tasnacu fii xajik xajkaadaa waxaad samayn jirtay waa inaad samaysaa maxduuraadkii labaa looga sheegay hadda dharkii muqiirkaha ama dharkii daboollaa ama dharkii jidka loogu talagalay iyo xaggan kale dhiirkii iyo wixii udgoona iska ilaali qaala waxadaanaa cuqbata bnu mukaram alxamiyu wa muxamed bnu raaficin aysaabir walafdun ibnu raafic qaala xaddaana wahb bnu jariir bnu xaazim xaddaana abu jariir bnu xaaz qaala wuxuu yihi samictu qaysan qays baan maqlo yuxadidu ka warrama can cataa can safwan safaan binu yacla bn umaya can abihi radi allahu canhu ana rajulan kaata nabiga nabiga u yimid calayh salaam wa huwa nabigoo biljiciraana jooga qad ahalla bilcumra cumro ayuu iska soo xarmaday ninkaasi wa huwa musaffarun isaga oo iska badiya musakirun iska badiyey lixyatoo garhkiisii garhkiisii caseeyey iyo waraaso madaxiisa ayuu yani sufra sufrada waa nooca khaluuka ee zacfaraanka iyo udgoon isku dhadar waxaasuu sameeyey madaxa iyo garhkana waa soo mariyey kootigina waa soo mariyey wacalayhi jubba kootina waa qaba faqaala yaa rasuula rasuul allow innii axramtu waxaan xarmaday bicumrata cumra soo liyo wa kamaa tara saad aragtana ana aniguna kamaa tara saad aragto ayaan u labisnahay oo kootigan aan qabaa faqaala nabiga wuxuu yidhi inzac calayka aljubba rorta kootigan iska siig waqsil canka sufa sufrada iyo udoonkay barafunkana iska dhaq maxaa yeele waa kaa muuqdaa wixii waa kaa muuqdaa weli bidhaantiisii baa la arkaa wixii markaa saas oo kale ee fara badan waa la iska dhaqaaya oo maryaha iyo hadhow kaa mari karo wamaa kunta saanican waxaad samayn jirtay fii xajika xajkaada fasnaxu samee fii cumratka cumradaada cumradaada samee marka waxay culimmadu ka hadlayaan qofkii dhar mukiida ah, isagoo qaba lagu baraarujiyo oo la yidhaahdo iskaasi dhar buu xidhay kasna ooma samayna cilmina ooma samayna cibaadada yacnii qofka marka uu loo qabsanayo qaladka waxaa weeye markuu sameeyo can cilmi u sameeyo isagoo haddana daakir oo can dikrin xasuusan labadaas alcilmu wa xasuusnaan laakiin hadduu jaahil yahay ama uu nisyaaniyo halmaan uu ku dhaco waa macfi oo ninka asagaa dharkii hore uu qabay iyo cumradiisii isagoo umradii cumraysan buu dharka qabay lama dhihin waxbaa lagugu leeyahay lama dhihin haddii laakiin uu kas u sameeyo shay maxduur ah oo xajka waxyaalaha la diidaya ah uu xidho ama uu ismarya baraafuun marka waxaa weeyaan dembiguu ku dhacay maxduuraadka ka mid a ah, waxaana ka waajibaya culimo badan ay qabaan fidye ayaa waajibaysa wax allaala wixii maxduuraatulixraam waxii aan jimaac ahayn oo asagu kafaaro weyn iyo neefka gowracideed iyo oo kale ah haddaynan ahayn wixii ka soo haray ama xoolihii e, waadhi la dilay iyo geedihii arrimaha haddaynan ahayn wixii kale xaduuraadkaa waxaa qofku ku waajibayaa inuu fidye uu bixiyo ah dabxu shaatin ow siyaama alaaa ayaam saddex bariiroo sooma oo neef cadhe u gowra oo bacda saxaaba ibnu cabbaas iyo yaa laga soo naqliyaa e, masalada waxay kale culammadu ka hadlaayaan qofka haddii la baraarujiyo isagoo dharki qaba mukiidka ah ee tolmaa ama jubtiisa lagu talagalay isagoo qaba oo yaa lagu baraarujoodaysa xumro kuma ah jira ag haa iska siib siibidda ayada ay ka hadlayaan oo qaarba waxay leeyihiin waa inuu jeexaa maradigu jeexi xelan wuxuu qaba khamiis isagoo xaj xumro ku jira lagu baraarujoodaya ma bannaana iska siib marka waa inuu jeexaayo oo saa iskaga bixiya leanna waxay leeyihin intuu sii xidhanaayo sii wada madaxa sii marinayo taqdiyatu ra's haddana madaxi uu daboolay baa ku soo diiraysa maxduuraadkii marka bacda cilmi intii loo sheegay kadib marka irtakaba maxduuran ayuu irtikaab ku dhacay laakiin nabiga cala salaam ma kala qaadin insacanka aljubab iska si wixii markaa isaala loogu qastay oo inaad ka suuliso oo ka takhallusayso munkara dariiqii marka uu sii marayo waxu dhibaataa insha allahu caleh marka insacanka aljubab iska sii buu nabigu calah salaam ee iska jeex ma dhihin qaala waxaddaana isxaaq bnu mansuur akhbarana abu yacla cubaydullaahi bnu cabdilmajiid xaddaana ruux bnu abi macruufin qaala samictu cataa qaal akhbaranii safwaan bnu yacla cataa ibnu abi rabax wey macruuf wuxuu ahaa aclamu nnaasi fii axkaami alxaj aclamu الnaasi fi axkaami اlxaj qaala akhbaranii safwan ibnu yacla can abihi radi allahu canhu qaal kuna maca rasuuli اllahi salى اllah alيه wasalam nabigaan la soconay faataahu rajulu nin baa u yimid calayhi jubbatun kooti qaba bihaa cadam min qaluuq raad iyo calaamo baraafur iyo urgood iyo baalka qaluuqa faqaala yaa rasuula rasuul allah buu ku yidhi innii xaramtu bicumratin cumran soo xarmadoo soo niyooday fa kayfa afcal maxaan sameeya fasakata canhu nabigu waa ka aamusay leanna nabiga calayh salaam xaq iyo cilmi buu ku jawaabaa hadduuna marka uunan qofka mustaftiga ee su'aasha la weydiiyey jawaabtii unan haynin inuu aamuso falam yarjic ma celinin ilayhi xaba jawaabo ma celinin wa kaana cumaru cumar baa wuxuu ah yas'ulu kii qarinaya nabiga oo mara u dallaalimaynayay idaa goortii buu asurayay ama u asuri jiray marka horena qoraxdii waxbuu oga dallaalimayey idaa unzila calayhim waxyuna waa asuri jiray yudilluhu waa ku hadhayn jiray nabiga calayh isalaatu wasalaam faqultu licumar radi allahu canhu waxaan ku yidhi inii uxibu waxaan jeclaha cumarow yaclaa yaclane yacla halkaa idaa unsila calayhi waxyi waxyi ku dega nabigu an ugsila inaan geliyo ra'sii madaxayga macahu maciisa fi kowl maradan aad ku qarinayso oo nabiga aan arko isagoo waxyi ku socdo falammaa unsila calayhi markii lagu soo dejiyey waxyigi khamarahu cumar baa sida caadii hedaday radia allaahu canhu bihawbi marad faji'tu waan u imaaday intuu u yeedhay cumar baa u yeedhay faadkaltu ra'sii madaxaygaan macahu fi marada geli fanadartu ilayhi nabiga fiiriya calayhi salaam falamaa suniya canhu markii laga fayday qaala ayna saa'iru kii weydiinaya aanifa mar dhow can ilcumrati cumrada waxa ku bannaan waxa ka reeban faqaama ilayhi rajulu ninkiibaa intii la soo raadiyey istaagay oo nabigu u yimid faqaala wuxuu yidhi insac canka jubbataka kootiga iska siig waxaa yeele waa wax muqiid lama ogol waqsil liahara alkhaluuqi haluuqan daftartiisana iska suuli oo iska dhaq alladii bika kugu taallo oo garhka iyo madax iyo kaaga yaalyaalla wafcal fii cumratika cumradaada waxaad samaysaa maa kunta faacilan waxaad samayn jirtay fii xajika xajkaada baabun wuxuu ku saabsan yahay mawaaqiitu alxaji waalcumra xajka iyo cumrada mawaaqiidda ay leeyihiin jamcu miiqaat weeyaan maa uqitaa min zamanin wa makaan mawaaqiid xajku wuxuu leeyahay almawaaqiid azamaaniya walmakaaniya laakiin cumradu iyadu waxay leedahay xajka ku raxsan tahay oo keliya almawaaqiid almakaaniya mawaaqiid zamaaniya ma laha cumradu yani maxaa loo jeedaa mawaaqiid zamaani maxaa laga wadaa xilliga qofka uu xajin karo iyo xilliga uu qofka cumraysan karo marka laga hadlaayo xajku asagu wuxuu leeyahay mawaaqiit zamaaniyo xadidan alxaju ashhuru macluumaad buu ilaahay leeyahay saddex bilood oo bisha shawaal ka bilaabata shawaal iyo dilqacda iyo dilxija saddexdaa bilood weeyaan waa soonfudee sidataali carafa af soomaaliyana ah. saddexdaa bilood iyo waxaa ladhaha bilaha xajka oo la niyoon karaa xaj ka hor haddaad niyoonto ama kadib waxba xaj kaama asaxayo kumana jiro laakiin cumradu sanadkoo dhanba way furan tahay iyadu xilli kastaba waa la cumraysan karaa iyagoo zaman kuma xidhnaa amaa mawaaqiidda hadda baabkan uu baabaysan musanifka ama culammadu ay xadiista ku imaan doonto waa almawaaqiid almakaaniya waa mawaaqiidda makaaniga yacni meelaha loo xadeeyey ee loo calaameeyey xajka in laga soo niyoodo oo qofka xaj inuu aadan raba ama inuu xajiyo meesha uu ka niyoonayo wey inuu xaaji uu yahay xaaji aafaaqi ama uu yahay xaaji maki oo reer maka ah labadaas haddii loo kala qaado hadduu aafaaqi yahayna mawaaqiid la xuduud baa jirta inta ka hoosaysana iyadana mawaaqiid bay noqonaysaa ninka degan ilaa laga soo gaalo maka qofkii reer maka ah ama ku ka xajinaya intaasoo xadiistan ugu imaan doonta marka mawaaqiidan mawakaaniyow nabigaana xadeeyey calayhi salaatu wasalaam قال xدثنا يحيى بن يحيى وخلد بن هشام وابو الربيع وقتيبة بن سعيد جميعا عن حماد قال يحيى أخبرنا حماد بن زيد عن عمر بن دينار عن طاووس بن كيسان عن طاووس بن كيسان يمان عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقت رسول الله nabigaa xadiday oo xadeeyey liahli madiina reer madiina wuxuu u xadeeyey dal xulayfa meesha dalxulayfa la yidhaahdo madiina duleedkeeday ka mid tahay madiina hadda wala isgaleenba iyo dalxulayfa marka waana abcadulmawaaqiit min maka mawaaqiidda midka ugu fog weeyaan oo xagga maka marka la fiiriyo aad bay uga fogtahay ilaa casharata maraaxil meelaha kale way u dhowdahay markii loo fiiriyo dalxulayfa ayaa aad u fog abyaaru xariba hadda la dhahaa dalxulayfa magacaasi hadda caam maaha mashhuur maaha inkasta oo taallada iyo weli ay ku qoran tahay masjidkeeda masjid magaca ku qoran yahay laakiin abyaaru cay magacaas hadda mashhuuraho ayaguna caanka oo qoran dalxulayfa meesha la yidhaahdo geed uh, nagaadh ah nagaadh ahoo xalfaa la yidhaahdo ayaa ka bixi jiray saasaa dalxulayfa loogu bixiyey markii dambena abyaaru cali baa la yidhi reer madiina markay halkaa marayaan bay labayka xajan ama labayka cumra ay dhahayaan soo duwanayaan xajkiiyo cumrada weli ahli shaam reer shaamna dhulkaas baa xadda weyne shaam laisku dhihi jiray hadda dowladaha uga ogo'ay ay suuriya iyo ka mid yihiin lubnaan iyo falastiin ilmuxtalla iyo dhulkaasa shaam la dhahaaye aljuxfa juxbay ka soo xamanayaan mahyacana waa la dhahaa juxfana waa la yidhaahdaa labada magac hadda meesha ayadaa juxfa la dhihi jiray daan baa yaaxaaqay oo ajxafa husayn markii dambana nabiga calai salaam madiine uu tagay cudurkii madiina ilaahw naga qaado meesha ayadaa nooga rar buu yidhi mahyaca mahyaca la dhihi jiray marka meesha haddii cudurkii lagu raray meelaan saalix u ahayn in la dego oo meel la degan yahay oo xujaydu ay ka qabaystaan oo ay ka masuul galaan oo ka degaano degaan ayay markaas munaasib ku tahay meeshii maxay noqotay hayru maahuul meel mukhaliba oo qarrowday marka meelaan ka sii fogeen oo hadda la yidhahdo raabun la yidhaahdo raabun baa laga xajiyaa oo laga soo niyoodaa oo muxaadi oo qaabishan waliahli najdi reer najdina najdi dhulkaa la yidhaahday hadda gobolladaas qasiibi ilaa riyaadi ayaa la yidhaahdaa ya qarna almanaasil qarnu manaasil bay ka soo xarmanayaan daa'if kama foga qarnu manaasilka qarnu tacaaluna waa la yidhaahdaa haddana assayl alkabiir ayay dhahaanoo magacaasi hadda la baxday oo loo yaqaanaa assayl alkabiir wali ahliyaman reer yamaneedna yalamlam yaman iyo wixii markaa xaggeeda ah ayaguna yalamlam meesha la yidhaahdo ayay ka soo xarmanayaan yalamlam xagga xeebta ah intaan weli jidda la soo gaagalahaas marka yalamlam bay ka soo xarman yalamlam bay ka soo xarmanayaan asacdiya magacaas hadda la yidhaahdaa sacdiya magaxyo dhan baa la dhalangejiyey qaala fahunna nabiga calayi salaam wuxuu yidhi fahunna mawaaqiiddaasi la sheegay afartaa lahunna dadkaa la sheegay baa iskaloo ka soo xarma waliman dadna way ka soo niyoonayaan ataa yimaada calayhinna kor kaga yimaada min qayri ahlihinna dadkii degana aan ahayn oo kor kaga yimaadoo soo mara minman dadkiibay welibayaa ka soo niyoon araada alxaja xaj doonay walcumrata cumro qofkii xaj cumro doonay marka waxaad garanaysaa miiqaadka qof kasta oo mara inaan laga rabin inuu niyoodo qofkii xaj iyo cumro rabaa la rabaa inuuna gudgin asagoo meeshaa ka niyoonin laakiin haddii darawal iska socda tijaariya beecshari iska dalxiisiya loo socdo shardi maaha qofka meeshaa maraayaba inuu ka soo niyoodo laakiin xaj haddaad u socoto iyo cumro u socoto mawaaqiiddaas aad degan degantahay ama qofka uu kor kaga imaanayo sida innagoo kale markii aan marayno meelahaas ayaa la niyoonaya markaa hadda diyaaradaha la fuulaayo marka diyaaradda ay ku dhowdahay meesha ayaa diyaaradaha dadka kabtaga diyaaradda iyo dadka dhaaqayda diyaaradda saaran ayaa sii iclaamiya oo shan iyo toban daqiiqo kada aad mari doonaa isdiyaariya markaasu qofku markii muqiidkaayo ciidamadiida o dhan iska ilaalinaya iska sabanaya o isdiyaarino marka kadib baa kaase waxaa le haddaan dul waa la niyoonaya marka waa la niyoonaya faman kaana qofkii ahaada duunahunna sokadooda oo aggaxagga maku ka xigaa miiqaadkii afartii meele la sheegay xagga makuga ka xigaaba ku noqon la dhihi maayo qowlka raajaxa waa sidaasay culimmadu u badan yihiin waxaa weeye qowl shaada ayaa jira faman kaana duunahunna ninkii mawaaqiiddaas iyo meelahaasi la astaameeyey ka xiga xagga maka fa min ahlihi gurigiisa iyo meesha uu ka dhaqaaqaayo ayuu dawaytu lxaja ka dhahaya oo ka niyoonayaa wakadaa saasay ku socon hadba qofka haddana xagga maka sii xiga fakadalika sidaasuu ku socon asaguna xataa ahlu makata markii maka layskugu tago maka la galo iyo ahlu maka nimanka maka degan ama intay cumradii ku tageen xaj ku sugaayey yuhiduuna way xarmanayaan minhaa makay ka xarmanayaan oo qofka asaga cumro ku tagaye intuu miiqaas ka soo xarmooday xalaaloobay cumrado tamatucay ee haddana xajka sugaayo mutarwiya sida dadka maka deganaa oo kale weeyeoo markay ka xarmanayaane miiqaadkaadi ku noqon dhihi maayo miiqaadkaadi ku noqon lama dhahayo ayb qaala xaddaana abubakr bin abi shayba qaala xaddaana yaxya bnu aadam qaala xaddaana wuhayb bnu khaalidin qaala xaddaana cabdullahi bnu daawuus bnu kaysaan can abihi aabiyo daawuus ibnu kaysaana can ibn cabbaas radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allah alay wasalam waqata wuxuu xadeeyey liahli madiinata reer madiinata xulayfa waliahli shaam reer shaamna aljuxfa waliahli najdin reer najdina qarna almanaasi waliahli yaman reer yaman iyo lamlam waa afar wa qaala nabigu wuxuu yidhi hunna amaakintaa la sheegay meelahaasi lahum dadkaasaa iskale walikulli aatin imaado kasta oo ataa yimid calayhinna kor kaga yimid mawaaqiiddaas min hayrihinna dadkii deggan aan ahayn miman araada alxaja qofkii xaj doonaya walcumrata cumrana ah isaguna waa ka soo xarman meeshaas waman kaana duuna dalika qofkii ka sokeeya xagga maka ka xiga fa min xaydu ansha'a meesha uu ka bilaabay socodkiisa iyo safartiisuu ka sii niyooyni xataa ahlu makkata reer makaba min makkata maka almukarama gudaheeday ka xarmanaya oo markii yoomutarwiyada raba in mina loo baxo min walba gurigiisiiyo hoteelkiisiiyo meeshuu joogu labayk allaahuma xajan buu leeyahay kaga dhawaaqaya afartaa waxay ku dara waxaa lagu daraa daatu xirqan ee la yidhaahdo ama alcaqiiq oo ayaguna reer ciraaq ay ka soo xarmadaan xadiid marfuuca ku yimid nabiga calayh salaam uu sii sheegay waana dalaalatu min um, um, dalaa'il nubuwa mucjizaati nabiy bay ka mid tahay iyadoo ciraaq gacanta muslimiinta soo gelin yaa nabiga ilaahay oofsaday <clears throat> maca dalika oo u sii calaameeyey inay islaami doonaan oo ay noqon doonaan ardo muslimiinta ka mida uu nabiga calayh salaatu wasalaam ogaa oo loo sii waxyooday marka meesha markay islaamaan ka soo xajin doonaan ayuu nabiga calayh salaam usii sheegay laakiin waxaa cumar bin khadaabna radia allahu canhu muwaafaqaadkiisay ka mid tahayo markii reer ciraaq ay islaameen oo kuufe iyo basro labada magaalood la sameeyo misraan la yidhaahdo yay u imaadeen cumar cumarna tii nabiga calayh salaatu wakala uu waafaqayo meesha ku toosan mayqaadka mawaaqiidda afarteed midka ku toosan ka soo xarmada bu nabiga calayh salaatu wasalaam oo qarnu manaazil midda ku toosan ile markay ka imaadaan reer majdi oo kale dhinaca kaga toosan halkaasna ayada daacer ay ka xamaayaan waliahli najdi qarna manaasil waliahli yaman yalamlama qaala huna lahuna walikulli ataa xata ahlu makata min maka waxadaana yaxya bnu yaxya qaala qara'tu cala maalika can naaficin can ibni cumar radi allahu canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayh waalih wasalam qaal uhillu ahlu lmadiina reer madiina waxay ka soo xarman min dilxulayfa wa ahlu shaam reer shaamna min aljuxfa wa ahlu najdin reer najdina min qarnin qarnu thacaalib iyo qarnu manaazil waa isku mid waa kii nabiga calayh salaam uu reer ku yimid binu cabdiyaamin binu cabdilkulaal ay ogaba dareen kufaaru qoraysh oo ay ku sii daayeen oo ku sallideen haweenkii carruurtii majaaniintii iyo maangaab oo dhan nabiga dhagaxtuur ay ku bilaabeen isagoo walbahaarsan waa kiintaha ku kala qaaday qardulmanaazil alqardu tacaali qaala cabdullaahi baa wuxuu yidhi cabdullaahi binu cumar wabalaqanii waxa ay soo gaaray anna rasuula allahi sala allah calay wasalam qaala inuu yidhi wayuhillu ahlulyamani reer yamane waxay ka soo xarmarmeen yalama yalama bay ka soo xarman marka alimaamu muslim raximah llahu tartiibkiisa wuxuu hormariyey xadiid cabdulahi bin cabaas maxaa yeele afartii miiqaadba wuu sheegay marfuuc ila nabiy xadiid cabdulahi bin cumaroo saddex nabiga ka maqlay midna saxaabadii ibnu cabaas ee ka maqlay buu kuxujisiiyey oo yaman iyo miiqaadkeeda asaga muuna maqal kadibna xadiidu jaabir bin cabdilaahi oo abu zubayr riwaayadiisa oo shaki uu geliyey ayuu ka dambaysiiyey saddexdaa xadiid qaala waxadanii zuhayr bn xarb wa bin abi cumara can ibni cumara qaal xaddaana بن أبي عمر حدثنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يهل أهل المدينة reer madiina waxay ka soo xarman min dixulayka wayuhilu ahlu shaam reer shaamna maloljuxda markay marayaan bay kasoo xarman kasoo niyooni wayuhilu ahlu najdi reer najdina min qarni bay kasoo niyooni qaala ibnu cumar saddexdaas nabigu ka maqlay radia allahu canhu cabdullahi bn cumar wuxuu yidhi wadukira lii waxaa la ii sheegay walam asmac aniga ma maqale ana rasuula allah nabiga calayh salam qaala inuu yidhi wayuhilu ahlu lyaman reer alihlaal huwa alixraam waa niyat alixraam baa la dhahaa oo lagu dhawaaqo lana waa lagu dhawaaqayaa saas ihlaal loogu magacaabay marka sow waxay ka mid tahay meelaha niyada niyada meelaha lagu dhawaaqo ayay ka mid tahay oo lagu talafudo oo carabka lagaa dhawaaqo labayk allaahuma xajan iyo ahlaltu lxaja iyo dawaytu lxaja iyo axramtu lxaja waatay kartaa waxadaanii xarmarat bnu yaxya qaal aqbaranaa ibnu wahbin qaal aqbaranii yuunus can bni shaabi can saalim bn cabdillahi bn cumar bn khadaab radi allahu canhuma can abihi qaal samictu rasuula allahi sala allah alay ali waslam nabigaa muqlo yaquulu leh muhallu ahli lmadiina reer madiina makaano xarmashadooda dulxulayfa weeyaan marka waxa weeya waa daraf makaani ah oo miimi ah muhal ahlulmadiina reer madiina makaano xarmashadooda dulxulayfa weeyaan wa muhallu ahli sham reer shamna makaano xarmashadooda mahyaca weeyaan mahyacana waa maxay wahiya juxfa waa suni mahyaca iyo juxfa wamuhallu ahli najdi reer najdina waxay ka xarmaan makaano xarmashadooda qarni weeye qarnu manaasib qaala cabdulahi bin cumar wuxuu radi alla canhuma wazacamuu waxay sheegeen zacamadahu macnaa akhbaro waqaalo weeye maanta saasaa loo jeedaa ana rasuula allahi sala allah alay wasalama walama samcanika kama maqli daalika minhu nabiga eh yani waxaa weeye waracnimadiisi iyo ixtiyaadka iyo siduu u taxadarayo aniga ma maqal laakiin waxaa soo gaaray waa waxa la yidhaha maraasibu saxaaba saxaabadu ka maqlay qaala wuxuu wamuhallu ahli yamani yalamna reer yamaneed waxay ka xarmanayaan nuhal iyo qaala xadaana yaxya bnu yaxya wyaxya bnu ayuub wqutayb bnu saciid wcali bn xujr qaala yaxya akhbarana wqaala akharuuna xadaana ismaaciil bnu jacfar can cabdilaahi ibn dinar anuu samica ibn cumar radi allahu canhuma qaal amara rasuulu llahi sala allah alay waslam ahla madiina wuxuu nabiga amray ahla madiina reer madiina an yuhiluu inay xarmadaan oo ka niyoodaan min dilxulayfa wa ahla shaam wa amara ahla shaam wuxuu amray min aljuxfa inay ka xarmadaan واهل نجد وهو امر من قرن وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما واخبرت وحل اي شيء انه قال ابن النبي ويهل اهل اليمن من يلملم قال حدثنا اسحاق ابن ابراهيم اسحاق بن ابراهيم الحندري بن راهوي اخبرنا الروح بن عباده قال حدثنا ابن جريج عبد الملك ابن عبد العزيز قال اخبرنا ابو الزبير محمد بن مسلم ابن محمد بن مسلم بن تدرس انه سمع وحوم قال جابر بن عبد الله رضي الله عنهما oo yasalu yusalu la weydiinaya cali ibnu hal makaanu xarmashada iyo meelaha laga xarmado laga niyoodo xajka iyo cumrada faqaala jaabir baa wuxuu yidhi samictu waan maqlay uma intaha markaasuu istaagay faqaala wuxuu yidhi walaahu yacni nabiy ah, yani abu zubayr baa wuxuu leeyahay waxaan u malaynayaa uraahu yacni annabiy inuu nabiga calayh salaatu wasalaam uu yidhi markaa shakigu qaala waxadaan marfuucun yahay inuu marfuuc yahay xadaanii moxamed bnu xaakim wcabdi bnu xumaydin kilaahuma can moxamed bnu bakrin qaala cabdun akhbaranaa moxamed akhbaranaa ibnu jurayj qaal akhbarana abu zubayr maxamed binu muslim ibnu tadris annahu samica jaabir bn cabdillaahi uu maqlay tadriiskiisi marka waa laga badbaaday abu zubayr annahu samica jaabir bna cabdillaahi radi allah canhu waa yusalu la weydiina can ilmuhal marka xarmashada xajka iyo cumrada meesha laga soo niyooda faqaala samictu waxaa maqlay axsibuhu rafaca ila nabiy wuxuu leeya waxaan u malaynaya inuu nabiga u koryeelay jaabir xadiidka faqaala muhallu ahli lmadiina reer madiina waxay ka xarmeen madinxulayfa waariiqu alaakhar waddada kalena aljuxfatu juxfaa la dhahaa iyaduna juxfa way ka soo xarmanayaan reer ah, shaam wamuhallu ahli ciraaq ree ciraaqna min daati cirqi ayay ka xarmanayaan soo maarta waa marfuuc wamuhallu ahli najdi kastoo shaki ku jiro riwaayada jaabir wamuhallu ahli najdi min qarnin wamuhallu ahli yaman min yalamlam reer yamanida waxay ka soo xarmanayaan meesha la yidhahda yalamlam la yidhaahdo marka shan bay markaas waxay noqon shan meelood bay noqonaysaa oo intaba nabiga calayi salaam uu xadiday calaa khilaafin fi daati cirqin ya dacirkigaasna khayran ka taagan yahay wallah aclam bilahi tawfiiq sala allah wasalam ala